bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu cla rasuuli illahi alamin wcla aalihi wasaxaabatihi ajmaciin faxadatanii jamcu min ashuyuukhi aakhiruhum shaykhuna ashaykhu salix bn cabdillahi alcusaymiin gafar allahu lahu walahum jamiican biisnaadi kulli minhum ila sufyaan bn cuyayna can amr bn dinaar can abi qaabus mawla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qal qala rasuulu اllahi slى اllah عlyh wali wslm alraaximuuna yarxamhm الraxman irxamu man fi اlardi yarxamku man fi الsma wmin طrائq الraxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutuun khasة usul xadiiث اlmustaفى wاrasul اlmujtabى slى اllah عlyh wعlى آlih وصxaabatihi أجmaciin liyafuzuu bsacadaة اlcajl wاlajl fahada huwa اlmajlis الثاني وثلاثين min majalisi iqraءi وsharxi kitabi riyad الصاlixin lilimaam الnawwi عlيh raxmat اllah في ليلة الاثنين الثاني في ليلة الاثنين عشرين في ليلة الاثنين الموافق لعشرين من شهر شوال عام 1437 هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير majliskan waa majliskii labaiyo-odonaad ee majaalis dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad asaalixiin ilimaam annawowi caleyh raxmatullah baabkana waxaan ku soo jirnay sagootinta qofka saaxiibka ah oo la sagootiyo markuu qofka faaruqa safar ama keyrka u faaruqe xadiidkana waa xadiidka aad wacan abi sulaymaana malik ibni xuwayrisin radi allahu tacala canhu arda qala wuxuu yidhi abu sulaymaan ataynaa waxaanu nimid rasuul allahi rasuulka alla u nimid sala allahu caleyh waali wasalam wa naxnu inagana ama anagana shababatun dhallinyaro ayaa nahay jamcu shaabbin weeyaan jamcu shaabbin ayaa shabaabo lagu jamciyaa mutaqaaribuuna isku dadhow oo dad da'dooda isku dhowda ayaa nahay weeyaan fa aqamnaa waxaan nagaanay cindahu nabiga agtiisa waxaan nagaanay cishriina leylatan labaatan habeen ayaan nabiga agtiisa ku nagaanay wa kaana raxiiman mid naxariis badan rafiiqan dhimrin badan fadanna nabiga wuxuu u maleeyey waa danni oo waxa ah anna annaga qad ishtaqnaa inaan u hilownay oon u xiisnay ahlanaa ahalkanaga aan u xiisnay oon u hilownay fasa'alanaa nabigu waana weydiiyey calayhi salaatu wasalaam caman taraknaa dadkii aan ka soo tagnay oo naga dembeeyey ayuu nabigana weydiiyey oo min ahlina ahalka ka mid ah ninkii xaas lahaa ninka waalid lahaa ninka waalida lahaa wamaa ilaa dalika cidda naga dambaysay oon u hilowna iyuu nabigna weydiye calayhi salatu salaam fa ahbarnahu waan u sheegnay faqaala nabigan wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam irjicuu u laabta ilaa ahlikum ahalkiinna u laabta fa aqiimuu ku nagaada fiihim ayaga dhexdooda ku nagaada wacallimuuhum diinta alla bara wamuruuhum wanaaga fara wasalluu waxaad tukataan salaata kada salaad heblaaya waxaad tukataan fii xiini kada waqti hebel dukada wasalluu waxaad tukataan kada wati hebel waxaad tukataan fii xiini kada waqti hebel tukada casirkii duhurkii maqhribkii cishi salaada fajr mid walba xilligeeda ayaad nabiga noo sheegay calayhi salatu salaam faida xadarat isalaatu salaaddii waqhtigeed haddii la gaaro falyuadin ama salaadda ay soo xaadirto faida xadarat isalaatu salaad haddii ay soo xaadirto falyu'adin ha idin lakum adinka axadukum midkiin ha idin walyaumakum ha idin imaam noqda akbarukum kan idinkigu weyn ha idin imaam noqda weeyaan akbarakum kan idinkigu weyn qofkayna u weyn ha idin imaam noqda muttafaqun calayh zaada albukhaariyu imaam buhaari wuxuu ku kordhiyey fii riwaayatin lahu wasalluu tukada kamaa ra'aytumuni si aad aragteen usalli anoo tukanaa weeyaan qowluhu raxiiman uu yidhi saxaabiga rafiiqan uu yidhi ruwiya waxaa la wari bifa'in waqaaf oo rafiiqan la yidhaahdo waruwiya waxaa kaloo la wariyey raqiiqan in la yidhahdana waa la wariy weyaan raqiiqan iyo raxiiman waruwiya biqaafayni oo raqiiqan la yidhahdana eedna waa la wari weyaan saas ayuu imaamka leeyahy caleyh raxmatullah nabigeena calayh salat slam raggii soo islaamay oo dhallinyaradaah oo nabigu u yimaadeen calayh salat slaam wuxuu ahaa tabiib alquluub marka wejigooda ka arisay saxaabadii markay labaatan biri la joogeen nabiga alai sla slam dhallinyarnu ahaayeen inay reerihii xiiseen qofka da'da yarna haaliban inuu ka sabra reerihii iyo meelihii ku ciyaari jiray iyo iyo aad ba u dhibaysaa dadka weyna asaga laga yaaba inay kaga adkaysi badan yihiin nabigeena markuu arrintaa dareemay oo ahalka u xiisnay ama hilownay uu dareemay wuu noo yeer nabiga alai slat slaam markuu noo yeeray dadkii aan ka soo tagnona weydiiyey qaara laga yaaba inay aroos ahayeen qaar waxaa dhici karta hooye iyo aabbo oo ducafa ah oo tabar daran ay ka soo tageen qaar waxaa laga yaabaa arrimo ayaga aan ka maarmi karin oo dhaqankii reerka ah inay gacanta ku haayeen wamaa ila dalika marka nabigeena calayi sala slam markuu xaaladda ogaaday wuxuu u idmi marka inay reer ku laabtaan wuuna u dardaarma nabigeena calayi sala slam salaadii habka ay u tukan lahaayeen dadka siay cilmigu bari lahaayeen sidii ay dadka munkarka ugu reebi lahaayeen macruufkan u fari lahaayeen saas ayuu nabigana fari sal allahu aleyh waali marka qofka weliba salaada dukashadeedana qofkii iskuda bay ahayn abcan labaatan berna waa wada joogeen cilmigooda marka waa taqriiban waa siman yahay maadaama cilmiga siman yahay fiqiga siman yahay sunnada nabiga aqoonteeda ay siman tahay kiinu idinkugu da'weyn ayaa marka imaamha iduu noqdana bay ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka aad caaw waxbaan isku yardaynaa inaan insha allah aan yaro si unu yara boobsiina waxaa yeelay qalaan ugu leey qalla salaad maaha waa qalla cashir weeyaan can cumar ibn alkhataab radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi cumar ibn khataab amiiru lmu'miniin istadantu nabiya nabigaan ka fasax qaatay fi lcumrati cumro inaan aado faadina uu u iidmay cumradii oo qaala kadib nabigu wuxuu yidhi laa tansanaa hanaga hilmaamin yaa ukhaya walaalyarow geygiyow min ducaa'ika ducadaada hanaga hilmaamin weyaan faqaala wuxuu yidhi marka nabiga wuxuu yidhi kalimatan eray ama hadal ayuu yidhi maa yasurunii ima farax gelinayso ana lii ani inay ii sugnaatay biha badalkeeda addunya adduunyadoo dhan in liigu badela ima hadalkaas uu yidhi ducada hanaga soo hilmaamin wa fii riwaayati riwaayadna ashirkna nala wadaaji yaa awkhaya walaalyarowgeygiyow fii ducaa'ika ducadaada nala wadaaji weyaan rawaahu abu daawuuda ayaa wariyey watirmidiy ayaa wariyey wa qaala xadiiun xasan xadiikaas sanad ahaan waa aciif ka sanad ahaan waa daciif laakiin ka macno ahaan adilo badan oo waxaa weyaan dadka ahlulkhayrka in duca laga dalba caddaynaysa ayaa dhooban oona doonta weyaan inuu qofka caado ka dhigta maahan laakiin fii bacdi almawaadic an salim cabdlahi bn cumar ana cabdallaahi bni cumar radi allahu tacala canhuma kaana wuxuu ahaaday yaquulu mid yidhah lirajuli qofka idaa araada safaran qofkii asaga la joogay oo asxaabtiisa ahaa iyo mxua xertiisa ahaa ama qofka xataa caadiga ahoo saaxiibka saxaabiga la markuu safar doono wuxuu ahaan jiray idaa araada safaran wuxuu dhihi jiray udnu minii ii soo xataa uwadicak ilaa aan ku sagootiyo kamaa kaana siduu ahaa rasuulula rasulka al sal allah aleh ali waslem yuwadicuna midna sagootiyo fayaquulu jiray astawdicu allaha ilaahay baan ka ammaano yeelayaa ama aan magangelinayaa diinaka diintaada iyo wa ammaanataka amaanadaada iyo wa khawaatiima camalika camalkaada khaatimooyinkiisa ilaahay baan magangelinaa subxaana wa tacaala oon ammaano ugu dhigi oon u dhiibi si mxu ay u dayacmin weyn saasuu dhihi jiray rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasanu xadiidka waa saxiix weeyaan bishawaahidihi nacam xadiidka an cabdilahi bn yaziida alkhatmiyi alصaxaabiyi ahaa radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasul rasulka wuxuu ahay sal allah alay slam idaa araada markuu doono an yuwadica inuu sugootay aljeesha ciidanka jihaadku baxa markuu inuu sugootay nabigu u raba calayhi salatu salaam qaala nabigan wuxuu dhihi jiray astawdicu waxaan muxuu ahay magangelinayaa oon ammaangelinayaa allah alla weyne diinakum diintiinaan magangelinayaa wa ammaanatakum ammaanadiinaan magangelinayaa wa khawaatiima acmaalikum camalyaalki camalkiinna faatimooyinkiisa ayaan alla magangelinaa subxaana watacaala oo alla subxaana inuu ilaaliyo isaga ayaan u dhiiba weeyaan xadiidun saxiixun rawahu abu daawuud wahayruhu biisnaadin saxiix xadiidkaana waa saxiixaasna weeyaan xadiidkaad waan anasin radi allahu tacala anhu qal wuxu yidhi anas ja'a rajulu nin baa yimid ila nabiy buu yimid sala allahu aleh ali wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka aniga uriidu safaran safar baan doonayaa fazawidnii sahay isii oo isahay waad fahmi kartaan anfila isahay ya qofka mar musaafirka waxyaabaha yar u qaata ayaa sahay la yidhaahaa oo muxuuha hore usii zaad ugu sii dhigto fazawadnii isahaysii weeyaan muraadka uu leeyahay ma ahan sahaydii caadiga ahayd oo raashinka ahayd ma ahan wuxuu kala jeedaa ii dardaaran ii ducey saasuu kala jeedaa sida ay muxuu ahay gadaalka caddaandoon siyaaqa xadiidka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam nacam wtazawaduu faina khayra zaadi attaqwa faqaala wuxuu yidhi zawadaka allahu taqwa ilaahay alla ka cabsina sahaya kaaga dhigo qaala wuxuu yidhi zidnii nabi allow ii kordhi qaala wuxuu yidhi waqafara dembaka dembigaadan ilahay ha dhaafo qaala wuxuu yidhi ii kordhi qaala wuxuu yidhi wayasara laka ha yasiro alkhayra khayrka xayumaa kunta meel alla meeshaad joogtaba khayrka allah hakuu yasiro weyaan waa duca ad wanag badan rawahu tirmidiy wa qaala xadiiun xasan marka xadiidkan waa xadiid xasanah marka qofka in ducooyinkaas noocaas loogu duceeyo oona loo dardaarmo waa hadyiga nabigeenna calayhi salaatu wasalaam baab listihaara khayr miirdalab ayuu u baab yahay iwalmushaawara iyo la tashi la tashto waxaa la yidhaahdaa maa haaba man istaaar alkhaaliq wastashaara almakhluuq ma hooga oo ma dulooba qofkii allah subxaana wa tacaala khaaliqa ahaa khayr mii alab weydiisto oo khayrka inuu u miiro oo khayrkaoo barax tirna u siiyo ilaahay weydiisto ma hooga kadalika bini aadamkana la tashto labadaas qofkii jamciyo ma hooga ayay yidhahdaan weeyaan nacam qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi washaawirhum kala tasha fi lmri arrinta taagan oo muhiimka ah oo talada u baahan saxaabada kala tashayaa nabiga luu yidhi calayhi salat slam amar baa lagu siiyey wa qaala tacala alle wuxuu yidhi waamruhum muminiintu rabbi tilmaamaya subxana wa tacala waamruhum arrinkoodana shuuraa waa wadatashi baynahum dhexdooda weeyaan arrintoodana waxay ku dhammaystaan oy ku go'aansadaan tashi ay ka wada tashteen ay yatashaawaruuna way tashanayaan baynahum dhexdooda fiihi isaga dhexdiisa ay ka tashanayaan weyaan xadiidka aad wacan jaabirin radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi jaabir kaana wuxuu ahaa rasuulula rsulka al sala allahu aleh ali wasalam yucallimunaa midna bara alistihaarata khayr miir dalabka ayuu nabigana bari jiray fi lumuuri arrimaha kulliha dhammaanteed kasurati suurada oo kale oo min alqur'aani qur-aanka ka mid siduu noo bara ayuu nabiga noo bari calayhi salaat salaam yaquulu nabigan wuxuu dhihi jiray idaa hama falyarkac arrinta ayada waa inayna waajib ahayn ayna sunna ahayn iyada taas istikaara uma baahno waa lagu faray waa farad waa waajib waa sunna manduub weeyaan mustaxab uma baahna istikaara laimaaun haddii aad bawood u helays laakiin shayga laga hadla waa mubaaxaadka waxyaabaha bannaan guur ayaad doonaysaa ganacsi aad doonaysaa safaraad doonaysaa qof inaad muxuu aha aad wax isku darsataanaad doonaysaa wamaa ila dalika arin bannaan ayaad ku tallaabaqaadi rabtaa taan arrinta laga hadla waa arrinta ida weyaan ida hama hadduu damca axadukum midkiin bilamri arrin falyarkaca rukuuca rakcatayna laba rakca oo min hayri alfariida farad aanan ahayn uma liyaqul ha yidhahda allaahumma allahayow innii aniga astakhiiruka waxaan kaa khayrmiir dalbayaa bicilmika cilmigaadan kaa khayrmiir dalbayaa wa astaqdiruka waan kaa awood dalbayaa biqudratika awooddaada wa asaluka waxaan ku weydiisanayaa min fadlika fadligaada alcadiim ee weyninka badnaa fainaka allahayow adiga taqdiru waad awoodaa walaa aqdiru ani awood malihi wa taclamu rabbiyo waad ogsoonta wax walba walaa aclamu anna waxba ma wa anta adigana callaamu lquyuub wax alla wixi maqan oo dhanna ilaahay mid u aad uga aqoon badan u cilmi badana ayaad ku tahay muxuuah cilmi qaybkao dhan wax alla wixi maqan khayr i shar waxay ahaadaanba allaahuma in kunta haddii aad mid ogsoon wa taclamu ficlan wuuna ogsoon rabbiga subxana wa tacala in kunta haddii aad mid ogsoon ana hada alamra arrinkan aan ku tallaaba qaadi raba welibuu magacaabaya qofka wuxuu leeyahay ganacsigan ama guurkan ayuu leeyahay marka maalan tusaal ahaan ana hada alamra arrinkan khayrun hadduu khayr yahay lii aniga fii diini diintayda iyo wa macaashii noolashayda iyo macaashkayga iyo wa caaqibati amrii amarkayga ciribtiisa oo ciribdambada ah oo u qaala ama wuxuu yidhi caajili amrii amarkayga kiisa degdeg oo adduunkan ah iyo wa aajili kiisa dambe ah amaba amarkayga kiisa degdegoo hadda i kan yara dambeeyaba faqdurhu ilaahu qadar lii aniga qadar weyaan wayasirhu ii yasir aniga inaan fuliye oon gala ilaahay ii yasir weyaan uma kadibna baarik ii barakay aniga fiihi isagii dhexdiis ii barakay weyaan wain kunta rabbi ow haddii aad tahay taclamu mid ogsoon ana hada alamra amarkan aan ku tallaaba qaadi raba sharun hadduu sharciya lii aniga fi diini diintayda iyo wa macaashii iyo noloshayda iyo wa amri amarkayga ciribtiisa ciribdambadiisa aw qaala ama wuxuu yidhi nabiga calai slat slam caajila amrii amarkayga kiisa degdeg ah iyo wa kiisa muxuu ahay dib u dhacsan oo dambeeyo hadduu shar ii yahay fasrif leexi shayga asaga iyo amarkaan anu tallaaba qaadi raba iga leexi cannii xaggayga wasrif leexinii anigana wasrifnii iga leexe anna canhu xaggiisa weyaan waqdur ilaahu ii qadar lii aniga alkhayra khayr xayu kaana meel alla meeshuu jira weyaan uu yahay uma intaa kadibna radinii bihi igu qanci ilaahayow arrinka asaga ahna arrin aan ku qanacsan oon raalli ku ahay ilaahayow iga dhig weyaan qaala wuxuu yidhi wayusami wuu magacaabayaa xaajatahu dantii uu lahaa iyo arrintii uu rabayna wuu magacaabayaa marka istikhaarada waa baabcad caiim waa nabigeena ala sla slam saxabada wuxuu bari jiray kama yucallimhum asuura suurada siduu u bara istikaarada marka bacd alfardi ma ahan qowlan waaxidan nabigeena calaih slat slam wuxuu yidhi min hayri alfariida marka farad ka baxaya istikhaaraan samaynaa ma tan labaad salaad aadan istikhaaro u qasdin sida taxiyatulmasjidka iyo wixii lamid sunanta lamidka rawaatibta la midka ah. ka baxaan istikaaro ka dabageynaya ayadna maya cala arjaxi aqwaali ahli lcilmi sida raajixa weyaan culimo qabta way marka istikaaradan labada ragca oo goonidu u ah oo ayada u oo niyada xataa aad ku xiraysa markaad dhammays kadib ood salaama noqsata uma bacda weyaan kadib ayaad marka waxaad la imaanaysaa ducadan aad la imaanaysaa ayib waad la dadka qaar markay arrintaas sameeyaan waxay sugayaan inay arkaan ruya wuu weysaysanaya qofku markuu istikhaarada muxuu ahaa kadibna ilaa uu ruyo ka arka ayuu sugayaa waxaba ku soo arooray baabkaas lama arka adiga arrinta haddii marba istikhaarada la imaado culimada qaarna waxay leeyihiin qalbigaada haddii loo sharxa oo qalbigaada muxuu ahaa uu sharaxma ku talaabaqaad haddii qalbigaada uu ka yara istaagana ka istaag laakiin sida asalka waxaa weye camalka marba haddii istikhaaraad la tukato ood la imaado ku tallaabaqaad haddii khayr uu ku yah rabbi subxaana wa tacala sahal sahal buu kaaga haddii uu sharkayaana rabbi subxana wa tacala albaabihiisu kaa xiraya wabilahi towfiiq taasaa marka lagu talabaqaadaya oo la samaynaya weyaan nacam xadiidka baabu istixbaabi dahaab sunanimadeeda ila alciidi ciidi la aada iyo wa ciyaadat qofka la booqana qofka jirin booqashadiisa aaditaankiisa la aado iwalxaji xajka iyo alghasw duulaanka iyo waljanaazata janaazada iyo wanaxwiha min ariiqin ariiq jidkolomada inta haddaan sheegin markaa aadaysa jidkaanaad ka baxaysaas sigiskoo kale tusaalaaaansabankaoo kale cafuun o warujuuc markaad soo laabanaysana min ariiqin aakhara jid kale sigiskoo kale aad ka soo laabanaysaa nacam litakhiiri mawaadic alcibaada cibaadada meelahaad ku samaynaysa sida ay u badato weyaan ay kugu markaad kacdo yowma tashhadu calayhim alsinatahum waaydiihim waarjuluhum bima kaanuu marka waxaa weeyaan shahaadadaas jamaadaadka laga dhawaajinaya meel walba marka adkaysa qofka marka in qofka u badiyo meelihii markaad salaada ubaaysid ama acmaashan khayrka on sheegnay u baxaysid cibaadaad ku jirta socodka waa cibaado marka intaadan sabanka unbas aad maxaa kusoo noqnoqon lahayd waa inaad sigiska marka wahaakada saasuu imaamka leeyahay sheekhu leeyahy aleh raxmat ullah xadiidka aad وcan jaabiri radi اllahu tacala anhu qala wuxu yidhi jabir bn cabdillah kaana nabi nabigu wuxuu ahay sal اllah alيه waslm ida kaana markuu ahaada ywmu ciidin maalin ciideed badalani jiray khaalaf wuxuu badalani jiray aariiqa jidka ayuu badalani jiray rawahu lbuhaari jidka uu ku baxay midaan helnu nabigu soo laaban jiray aad marna arrintayda waxaan filaya in badan oo mustamicinta ah inay sameeyeen waa suuragal weyaan ciiddi haddaan soo dhaafnay nasal allah yataqabalahu mina qwluhu khalafa ariiqa yacni dahaba fii ariiqin jid buu nabigu ku bixi jiray calayhi salatu salaam warajaca fii ariiqin aakhara jid kale ayuu nabigu soo laaban jiray calayhi salatu salaam nacam labada jid kayf ya labada ciid waa yowma ciid waa aslanba kaana nabi ida kaana yowma ciidin khaalafa ariiq intuu maraya hidaayo ag kadibna saas ugu jiraynaya meeshuu kusoo tukaday sooma kadibna haddana wuxuu soo maray dhanka tolofka tusaalahaan dhankaas wadana in kasoo gelaya saasoo kaleba naam an ibni cumar radi allahu tacala canhuma cabdilahi bn cumar ana nabiya nabigeena rasulla rasulka sal alla ly slam kaana nabigeena wuxuu ahaa yakhruju midbaxa markuu u socdo xaj iyo markuu u socdo muxuu ahaa cumro ayuu ka hadlaya marka oon madiine ka baxaa nabigeena calaih salat slam marka xadiidkan wuxuu ku tacalluqaa bixitaankaas madiine iyo gelitaanka maka kaana wuxuu ahaa nabigeena sal slam ida yakhruju midbaxa min ariiqi shajara jid loo aqooni jiray ariiq shajara oo geed mari jiray meel geed ah ayuu mari jiray oo lasla yaqaana ariiq shajara la dhihi jiray waa la gaarin dulxulayfa meesha laga xirna xajka iyo cumrada oo miiqaadka ahlmadiina intaan la gaarin ka iyo madiine marka iyada masaafa udhexaysa hadda laakiin miiqaadkauuba dhaafayba magaalada madiine miiqaadka way dhaaftay oo gudaha magaalada madiine ayuu miiqaadka muxuu ahay dulxulayfa uu soo galay marka intaanan dulxulayfa la soo gaarin laba jid ayaa marka a dulxulayfa xaggeed soo aadayso mid wuxuu soo marayaa ariiq shajara geed buu soo mari markuu nabiga baxa min ariiqi shajara ariiqaas muxuua shajarada ayuu nabigan cala sl slam mari jiray wa markuu magaalada soo galaana oo bannaanka imaadana min ariiqi lmucaras mucaras meesha la yidhahda jidkeeda ayuu soo mari jiray waa annagoo nirituol afka iyo ijaamka dhahnay saasoo kale wa oon laba meelood muxuuah saasoo magacahaas la weyaan waidaa dahala markuu muxuu ahaa nabiga soo gala calayi sala slam makata magaalada makana dakhala wuxuu nabiga geli jiray min ahaniyati alculyaa takadda sare ayuu nabiga ka geli jiray calayi sala slam wayakhruju nabiga wuxuu ka bixi jiray min ahaniyati sufla takadda hoose ayuu ka bixi jiray muttafaqun caleyh aniyada waxaa weeyaan waa mara laba buuroodo sidaa dhexdooda mara oo dhudhuuban waxay isku dhow yihiin hicbiga hicbiga laakiin waa ka waasacsan yahi laakin mxuu ahaa aniyada waa dhuuban yahay marka meesha u dhaxaysa labada burood ayaa aniya la yihahda weyn ama takad af soomaaliga muttafaqun calayh baabu istixbaabi taqdiimi اlyamiin midigta in la hormariyo sunanimadeeda fi kulli maa shay dhammaantiis lagu hormarya huwa isagaba min baabi اtakriimi baabu اtakriim baab karaamayn wax alla wixii ku saabsan in midigta la isticmaalo oo midigta la hormarya inay sunno tahay ayuu baabkan u baab yahay weyaan war dheeroo imaamku leey ayaa markan noo soo socda isagaa marka sharxaya raximahullah wuxuu yidhi marka wuu miaaliyey waxyaabaha takriimka maxay yihiin kalwuduu'i weysadao kale midiga lagu bilaabaya waalqusli qabayskaoo kale midiga lagu bilaabaya waaltayamumi gabagabaysiga oo carada lagu gebagabaysana badala alwuduui walquslina ayaadna midiga lagu bilaabaya wa lubsi thawbi marada marka la xihanaana midigta lagu bilaabaya waannicaali kabahana midigta lagu bilaabaya walkhufi sagoska adag oo khufka loo yaqaanana midigta lagu bilaabaya wasaraawiil sarwaallahana waxaa lagu bilaabaya midigta wa dukhuuli lmasjidi masjidka marka la soo gelin midigta lagu bilaabaya wasiwaaki cadaygan dhanka midigta lagu bilaabaya walitixaali indhakuulashadana dhanka midigta lagu bilaabaya wa taqliimi adfaari diyaha gaabintoodana midigta lagu bilaabaya wa qasi shaaribi shaaribka gaabintiisana midigta lagu bilaabaya wa nadfi libdi kilkisha oo timaha laga jafo ama laga rurujiyo ayaadna midigta lagu bilaabaya wa xalqi alra'si madax xiiritaankiisana midigta lagu bilaabaya wsalaami salaamnoqsashada min asalaati salaada laga salaamnoqsado ayaadna midiga lagu bilaabaya walakli cunitaankana midiga lagu bilaabaya washurbi cabitaankana midiga lagu bilaabaya oo lagu cabaya cafwan walaklu ah, cunitaanka midiga lagu cunaya washurbi cabitaankana midigta lagu cabaya weyaan wlmusaafaxati salaamtana midigta qofka lagu salaamaya wastilaami alxajar alaswadi xajarka iyo dhagaxa madow oo kacbada ku jira ee salaamta la salaama iyo taabashada istilaamka waa taabasho taabashada la taabanayadna waxaa weeyaan midigta ayaa lagu taabanaya weyaan wlkhuruuji min alkhalaai masquusha marka laga soo baxaana midigta ayaa loogaga soo baxaya lasoo hormarinaya walahdi qofka marka wax laga qaadanaana midigta looga qaadanaya waalcataa'i marka wax la siinaana midigta lagu siinaya iyo waqayri dalika inta inaanan ahayn oo mima shay huwa asagaba fii macnaahu intii aan soo sheegnay la macno ah، midigta ayaa lagu bilaabaya la isticmaalaya lagu samaynaya weyaan wayustaxabu didiga waa ka marka wayustaxabu waxaa sunnaa taqdiimu alyasaar bidax in la hormaryo fii didi dalika intaas wax alla wixii kasoo horjeedo oonan ahayn in midax lagu hormarya ayaa sunnaa weeyaan kalimtikhaati kaaxa tufashada ama qaaxa tufashada qof markuu qaaxo iska tufa iwalbusaaqi candhuufta caadiga can alyasaar bidaxuu u tufaya markuu meel bannaan iyo meel munaasab ku ah arrinta iyada aad ku tufayso waa inaad muxuu ah qaaxada waduuul halaa'i masquusha markaad gelaysana lugta bidaxda ayaa lagu bilaabi weyaan wlkhuruuj min almasjidi masjid marka laga baxana dhanka lugta bidaxda la hormarin wa khalci alkhufi sagoska adag oo qofka loo yaqaano marka layska bixinana isna waxaa weeyaan bidaxda ayaa waxaa weyaan lagu bilaabaya nacli kabta marka la siibaana bidxda ayaa lagu bilaabaya iyo saraawiil sarwaalaha marka la siiba iyo wthawbi marada iyo wlistinjaai istinjadana bidxda lagu istijoona wa ficli mustaqdaraat wax alla wixii la kohsana ama la qurunsana oo dadka ay nacayaan markii la samaynaana bidxda ayaa lagu bilaabaya weyn ama bidxda la isticmaalaya gacanta bidxda iyo wa ashyabaahu dalika intaas iyo wixii la nooca saas ayaa loo isticmaalaya ayuu imaamka leeya caleh raxmat ullah waxaan rabaa marka qofka iyo kabta markii la xiran yahay waa amaain la xirto waa amaal markaad xiran tahay waa amaal dharka xirashadiisa ay amaalut marka la siibana waa naqsi oo kamaalkeed qofku ka baxaya marka kabaha markay qofka ay ugu jiraan qiimo iyo macna ay leeyihiin markii la siibana waa macno beelayaan qiimihiay ka baxayaan marka mar alla markii aad eh, xiranaysana midiga lagu bilaabay oo kamaan iyo socod iyo hawle iyo cibaado iyo khayr iyo shaqo qabsa iyo weyaan markaad bixinaysana waxaa weyaan naqsi weyaanoo qofka markii aad iska siibi dharkii waa lamid isna marka qofka mar alla markii muxuu dharka iska bixinaan amaba kabaha iska siiba khaasatan waa inuu bidaxda marka eh, ku qaada weyaan horaanna waan ka hadalnay qofka inuu muxuu ahaa kitaab qur wato iyo kitaab caadi oo wato uu gacanta bidaxda ku qaato abtinoo gacan midid ku wada u fiirsadaannaga xataa isku tijaabiya hadda qof socda haddii aad aragtaan oo kitaab wato kabna wato kabta xagguu ku qaadi mididku ku wada ibtiladan haystay ka midta kitaabkiina wuxuu ku wadaa hatuu xataa qur-aan yahay bidaxdu ku wadaa mushkilad waa soo ma aragtan inkaarta ay ku dhacday oo bidaxda wax ku cuna daa'iman wa abadan gaalada iyo munaafiqiinta iyo dadka aanana sunnadu aabayeelin iyo gacanta midigta ma gurana qofkii ka awood badan ayadaa ka toosan maca dalika bidaxdaas waxaan ahayn laguma kalay abadan tanna oo kale inagu noqotaan ka yaaba shay xataa qofka mararka qaar waa loo cudur daari karaa aad midigta waxba aad ku wadeen midigta laakiin kitaabkii u wataa kitaabkii wuxuu ku wadaa bidax midigtana muxuu ku wadaa kabuu ku wadaa sida la rabayn waxaa waye inuu muxuu midigta kitaab ku qaato fa man uyta kitaabahu marka bishimaaliyu ku wataa isagiiyaa isu salaadayn inuu bidaxta ku wato kitaabkiisii marka ikhwaani masaladaas kabaha masaladaas kabaha ah waxyaabaha nusuusta lagu hankoriya dadka ka midtoo la yidhahday ma nasu ma daliil daliil laa imow waxyaabaha muxuu ahaa cumuuma shariica laga qaadanaya ka mid tahay kabaha in int marka la xiranaana midigta lagu hormariya haddii la siibana bidaxda la hormariya marka la siibana maadaama mustaqdar ay tahay oo dabadee meesha qaybta hoose wasakh iyo carre iyo ay taabanayso horaan waan uga hadlay aan filaya dhowr jeer tusaale ahaan nin baa hor imaaday kaba badax midig wata dhiiqada nairobi iyo wasakdeeda iyo boorkeeda ayuu gacantasaa ugu wadaa wuu ka hor imaanayaa laba mid unba qofka samaynaya ama saddex mid ka mid inuu kabti tuuro oo meel munaasib aan ku aanuu ku tuuro masaajidka meeshii uu ku wasakheeyo kow ood kadibna ku salaamo wuu ku salaamo amaba inuusan tuurin ood gacantii intaad ku wareejiyay tii kale uu ku qabto gacantii marka boorkii iyo wasadii iyo nijaasadii inay leeda laga yaabo walow haba yaraatee kadibna kugu roxo waa qodob adkaba darantaas inuu kabti kula soo aado marka heehabadadkuislaamka kabahaada muxuu ahay meelaad ku asturatay miyaad weyd markaa islamka la so aadaysa dadka akhyaarta marka bidxdia loogu talagalay oan waba lagu salaamaynin waba lagu qabanaynin mida kale midigta inta badan qofka indhaha sanka meelahan xasaaska o dhan ayadoo ay ku isticmaalaan wabaka fuuli iskaga qaadi hakada xitaa cudura laga qaadi in mxua ah, midigta lagu wada kabaha marka kull hadi lashya waxay keensanayaan qofka muminka ah ayadoon daliillii weydiinaynin aayad iyo li weydiinaynin waxaa weyaan inuu mxuu ahaa midigta waxyaabaha wanaagsan oo mxua kitaabaha iyo khayrka ku qaata bidxdana kabihiisaiisa mxua noocaas iskaga wata weyaan marka inta ayada ayaa kolay baan isleeyahy inay munaasib tahay walcilmu cind allah wain akhtatu fa ana taa'ibun waraajicun ilaa rabbi tabarak watacaala qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi faama man uutiya qofka la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiini midigtiisa fayaquulu wuxuu leeyahay haum warkaaliyaay iqra'u ahriya kitaabiya kitaabkayga ahriyo innii aniga danantu waxaan u maleeyey annii aniga mulaaqin la kulmaya xisaabiya xisaabtayda marka waan u shaqaysta weeyaan marka qofkuu dhawaaqaya wuxuu leeyahay warkaaliyaay midigtii waa midigti asxaabalyamiinki waa waa noo imaan doonaa marka kitaabka midigaa laga siinaa wa amma man uutiya kitaabahu bishimaalihi ama waraa ahrihi culimada waxay leeyihin qaarkood waraa ahriga waxaa laga yaabaa gacantii in halkaas gadaal loo qallocina ama halkaa lagelin wamaa ila dalik waxbay sheegaan mufasiriinta calayhim raxmat ullahi qofka asagana waaba taqaanaan wa asxaabu shimaali ma asxaabu shimaal wa qaala tacala alle wuxuu fa asxaabu almaymana dadka midigta asxaabta u ah maa almaymana dadka midigta asxaabteeda maxaa ku ogeysiiyey waxay yihiin miyaad ogsoonta waa dad aad u qiimo badan ood ilahi u nicmay subxana wa tacala waa asxaabu lmashama bidaxda dadkeedana maa asxaabu lmashama waa dad halaagsamay inkaa ku dhacday weeyaan marka yamiin iyo saar saasay kale yihiin xadiidkaaad an caaishaa radi allahu tacala canha w ardaaha qaalat waxay tir caaisha kaana rasul rasulka wuxu ahay sal allah al slam yucjibuhu mid aaday u cajabgelisa oo aad u jecel attayamuna midigaysiga inuu midigda isticmaala fii shanihi shanigiisa kullihi dhammaantiis nam kullihi fii shani kullihi soo idin ma qorno fii uhuurihi dahaaro qaadashadiisa markuu dahaaro qaadana ama weyse ha noqto ama qusli ha noqdo qabays midigta ayuu nabiga jeclaan jiray iyo wa tarajulihi shanlaysigiisa markuu timaha shanlaysanana nabiga alai sala slam midigta inuu mxuu ahaa ku shanlaysta weyaan iyo wa tanaculihi markuu kabta gashanaa inuu dhanka midigta ku bilaabo ayuu nabiga jeclaan jiray calayhi salaat salaam muttafaqun calayh anha waxaa la wariyay ummuminiin caaisha radi allahu tacala anha ardaha qaalat waxay tiri ummuminiin kaanat waxay ahayd yadu rasuulilah rasulka alle gacantiisa sal sl alyumna ee midigta ah wuxuu u isticmaali jiray liuhuurihi weyse qaadashadiisa iyo dhahaar qaadashadiisa iyo wa acaamihi cunadiisa wa kaanat ilyusra bidxna waxay ahayd likhala'ihi musqushiisa u isticmaali jiray inuu iskaga nadiifiyo iyo wamaa kaana wuxuu ahaaday min adan wasakh wax alla wix wasakh iyo dhibaato ah inuu iskaga zuuliyo ama uu ku isticmaala ayuu nabiga samayn jiray alai sala slm xadiidun saxiix rawahu abu daawuud wahayruhu biisnaadin saxiix xadiidkan waa xadiid saxiix weeyaan aadooradkiiaan ku jirna wa can ummi caiyata radi allahu tacala canha ana nabiya nabigeena sal allah aleh waslm qaala wuxuu yidhi lahunna uma caiya iyo saxaabiyaadka la jiray wuxuu ku yidhi fii qasli ibnatihi gabadhiisa markii la dhaqaayay oy geeriyootay zaynab ahayd radia allahu tacaala canha wa ardaha nabigu muxuu ku dhahay ibda'na dhaqitaanka ka ama ku bilaaba bimayaaminiha dhankeeda iyo mxuu ahay dhankeeda midigta ah amaba ha noqoto gacan ama ha noqoto dhinac ama ha noqoto lug midigyaalkeeda ku bilaaba iyo wa mawaadic meelaha weysada oo minha iyada xaggeeda ku bilaaba weyaan muttafaqun calayh marka xitaa qof marku geeriyoodo qabayska loo qabayna in muxuu ahaa dhanka midigta lagu bilaabo nabigeena amarku sii sal slm saxaabiyaadku mucaiye ay hogaaminaysay oo gabdhaha muslimaadka dhaqi jireen dhaqayna zaynab binta rasuuli illaahi sal allahu aleh ali waradi allahu tacala canha wardaha xadiidka aad wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu arda ana rasuula rasulka al sal allahu aleh ali waslem qaala nabigan wuxuu yidhi ida ntacala hadduu kabxirto axadukum midkiin falyabda' ha ku bilaabo bilyumna midig ha ku bilaabo waidaa nazaca hadduu kabta iska siibana falyabdaha ku bilaaba bishimaal bidxda ku bilaaba weyaan litakun ilyumna midigta ha ahaato awalahumaa midda u horayso tuncalu ee la xirto wa aakhiruhumaa tan u dambaysa tunzacu la siibana ha ahaato markii la xirana ayada ayaa lagu bilaabi marka la siibaana ayada ayaa u dambaynaysa oo bidaxda ayaa la hormaraya nabiga amarku bixi alah slat slaam mutafaqun calayh xadiidka todobaboqoliyo shan iyo labaatanaad wa can xabsata waxaa laga wariyay radia allahu tacala canhu ardaha binti cumar weeyaane ana rasuula rsulka al sal allahu aleh ali wasalam nabigan calayhi salaatu salaam yajcalu mid yeelo yamiinahu midigtiisa u isticmaala liacaamihi cunadu u isticmaali jiray nabiga alai slat slam iyo wa sharaabihi cabitaankiisa u isticmaali jiray iyo wa hiyaabihi dharkiisa markuu xirana ayuu u amaba midigta ayuu mxuu ahay ku bilaabi jiray wayajcal wuxuu yeeli jir nabigan ala sla slam yasaarahu bidixdiisana lima siwa dalika intaas waxaal wixii ka soo haray oo didigeeda oon cagsiga oon intaa wanaagsan ahayn ayuu nabiga calaih slat u isticmaali jiray rawahu abu daawuud wtirmidi wahayruhu xadiidkan waa xadiid xasana weyaan weliba xasan liayrihi xadiidka aad wa can abi hurayrata radi allahu tacala arda ana rasuulka ale sal allahu aleh ali wslam qaala nabigan wuxuu yidhi da labistum haddii aad xirataan wa idaa tawada'tum haddii aad weyse qaadataan fabda'uu waxaad ku bilowdaan biayaaminikum dhankiinna midigta ku bilaaba ama midigta ku bilaaba weyaan markaad weyse qaadanaysaan iyo markaad dhar xiranaysaan midigta ku bilaaba xadiiun saxiix rawaahu abu daawuud tirmidi biisnaadin saxiix weyaan xadiidku waa xadiid saxiixa Eh, xadiidka aad waan anisin waxaa lewi radi allahu tacala anhu arda haadimu rasuuli lah sal slm ana rasul rasulka sal slm ata nabigu wuxuu imaaday mina xaj ayaa la jooga marka mina ayuu nabiga imaaday calayhi salaa salaam fa ataa nabiga marka wuxuu yimid aljamrata jamrat alcaqaba alkubraa ayaa loola jeedaa weyaan ayuu nabiga yimid alai sla slam waa kaligeed faramaaha wuu maxaa u daliila waxaa u daliila maalinta ayadoo la xiiri doon imaan doonta hotimaha la xiira waa tobanaadka tobanaadkana waxaa la tuurtaa jamrat alcaqaba alkubra waa tan xigto dhanka maka xigta weyaan labadan kale waxaa ku xiran mxuu ahaa waxaa lagu xiraa waxyaaba meelaha ay shilil ka dhacaan xerkahan lagu xiro oo mxuu casaanka iyo waxyaabaha yalow isku jira ayaa lagu wareejiyaa askartaa kaa cilniba lama tuurta marka jamrada uu nabiga tuurtay calayhi salaa slam waa jamrat alcaqaba alkubra weeyaan faataa nabiga wuxuu yimid aljamrata jamrat alcaqaba alkubra ayuu nabiga yimid faramaaha kadibna nabiga wuu tuurtay oo toddoba dhagax ayuu ku tuurtay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar uma intaa kadibna ataa nabiga wuxuu yimid manzilahu booskuu ka degnaa oo biminan mina ku yeellay gurigii amaba teennadii ama booskii uu nabiga ka jooga calayhi salat slam mina ayuu nabiga yimid guri caadi maaha tabcan waa meel uun wanaxara nabi kadibna wuxuu gowracay hadigii uu waday ayuu gowracay calayhi salaatusalaam hadigii u gowracan oad garanaysaan boqol neefay ahaayeen sayid calina wuxuu gowracay sodomeeyo lixdan iyo dhowr nabigan alai sla slam ayaa gowracay bal arka lixdan neef qof biniaadam hal mar gowrici ka warrama awoodda ilahi usiiy subxana wa tacaala annagana hal neefaa laga yaaba in labaatan qof soddon qof tagaan ay ku rafaadaan kuwa etoobiyada ku jira soomaalilkin oo neef gowracayaanoo qolyahan bakistanti hindiid waxay ilmaaqaane oo ku rafaadsano inta ay xirxireen marna toori ku dhufa inta kale soo mar haraanta ku dhuf wahaakada yacni hal saaco kaamila neef geela ay cadaabeen ayagana muxuu ahay ku rafaadeen qaar wuu haraantinaya wamaa ilaa dalika marka sanacadana abcan waa loo baahan awoodana raggaas waxay rag ragga ficlan nacam faramaha nabiga ala sl jamrada ayuu turtay uma ataa manzilahu gurigiisa ayuu yimid oo bimina wanaxar wuxuu gowracay hadyiga ayuu u waday uma intaa kadib qaala wuxuu ku yidhi lilxallaaqi kii timaa xiray wuxuu ku yidhi aado timihii waashaara hudka qaad cafwan oo xiir hud qaad oo xiir waashaara wuxuu nabigu u ishaaray ilaa jaanibihi alayman dhankiisa midigta ayuu nabigu u ishaaray alai slam wuxuu dhankaan qaad timaha saaran oo xiir weeyaan uma kadibna allaysara bidaxda ayuu nabiga u ishaaray calayhi salaa salaam uma intaa kadibna jacala nabigu wuxuu gudagalay yuctiihi inuu siiya annaas dadka inuu muxuuha timihii u qaybiyo ayuu gudagalay calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayh wa fii riwaayatin lama ramaa markuu nabiga tuura aljamrata jamrada markuu tuuray oo wanaxara uu gowracay nusukahu hajigiisu u gowracay oo waxalaqa nabiga uu timaa xiirtay naawala wuxuu u dhiibay ood u makaniyey alxallaaqa kii timaa shiqahu lyman dhankiisa midigta ayuu u tamkiiniyey oo wuxuu yidhi dhankaan xiir weyaan faxalaqahu kadibna timihi ayuu ka xiirood ka dhammeeyey dhanka midigtaha uma dacaa aba alxata nabiga abu alxa alansaari buu u yeehay radia allahu tacala anhu arda fa acaahu iyaahu intii midigteed ayuu farta ka saaray timihii midigta ahaa ayuu u dhiibay uma intaa kadibna naawalahu wuxuu u dhiibay kii wax hiraayey ashiqa alaysara dhanka bidaxda ah ayuu u dhiibay faqaala wuxuu yidhi ixlaq xir faxlaqahu u xiray faacaahu kadibna bayn annaasi dadka u qaybi weyaan horana maxaan soo marnay faqasamahu qasmigaas marka asaga lama mubaasharoonine abu alxa qaybi weyaan riwaayadan baa marka qaydaysa xukunka meeshaan soo degdegi kara waxaa weeyaan oo macruufka ah attabaruku biaahaari اnabiyi sala allahu alayhi waali wasalam nabi moxamed calayhi sala slam timihaysa iyo candhuuftiisa iyo dhiiggiisa bal xataa kaadadiisa bal waxaa weyaan eh, awaanida waalashiisa dhididkiisa wamaa ilaa dalika in la barakaysan karo ayaa waxaa weyaan adilada ay ku caddahay weyaan isaga ayaa xataa saxaabada si loo qaybina waa wax macruuf oo la yaqaano laakiin su-aasha meesha imaanaysa waxaa weeyaan hawshaan ma nebi moxamed calayhi salaatu salaam baa gooni ku tahay mise dadka saalixiintoo dhan iyo awliyada allah subxaana wa tacala ilahay ogsan kuwa awliyada ah ayana waxaa weyaan waa la barakaysan karaa qawlan waaxidan inda ahli sunna waljamaca qofka howlahan aaaarta saalixiinta tabarugooda nabi muxamed calayhi salaaslama gooni ku aweyaan ah sheekhka si kastoo caalim qofka u yahay si taqi u yahay si kastood ilahay ugu xirayn subxana watacaala si kastoo u dembiyar yahay si kastoo wanaag uu qabo in timihiisa la barakaysto ama candhuuftiisa la barakaysto ama laguhiisi wii lagu dhaqila barakayso ama farxalkiisa la cabo wma ila dalika kul hadi اlashya waxa weyaan cala اraajixi min aqwaali almuxaqiqiina min ahli اcilmi wax jira maaha weyaan marka waxaa la barakaysan kara waa aahaarta nabigeena calayhi الsalaaة wasalam faqad limada ya ikhwan maxau daliila addaliil huwa cadam اdaliil adaliil huwa cadam daliil waxaa u daliila nabigeena sal l slm wuu waxaa ka dembeeyey afdal man bacdahu abu bakr uma cumar uma cumaan wacali khilaaada cumaan baa iskale qowlan waaxidan laakiin afdariyada yaa fadli badan waa isku khilaafaan muxuu ahaa muxaqiqiinta oo muxu ahlusunna waljamaca laakiin khilaafada qofkii ka shakiyo o yidhaha cali baa ku ronay waxaa weeyaan mubtadicu noqonaya uu ku habboona qowlan waaxidan abubakr uma cumar uma cumaan uma cali xagga khilaafada saas weyaan laakiin xagga fadiilada cumaan iyo cali yaa fadli badan waa masale fiiha tajaadub bayna ahlicilmi marka ayaa ugu fadli badnaa lagama haya meel tintooda ay mxuu ahay dad siiyeen lagu barakaystay walaa la weydiistay walaa asaxaaba qaatibatan wala ataabiciin walaa man bacdahum min asalaf saalix gacan laguma hayo alayhi marka waa khaasiyaadka nabigeena calayi sala slam goonid u leeyahay oonan dhicin oonan dhicin weyn gadaashiis marka baabka isaga ah aataa layskaga dhowra oo dadka walaalaha ah, oo sunnada Eh, u haysta in qofka saalixa candhuuftiisa eh, la barakaysto faraxalkiisa la barakaysto wamaa ila dalika ruqyada oo tufitaanka qofka lagu tufa qofka qur-aanka kutufaya ama dikriga kutufaya waa waarid laakiin in la yidhahda muxuu ahaa candhuuftiisaan si gooniyahaan u barakaysanaya ama raadkiisaan barakaysanaya ama kabtiisaan barakaysanaya ama shaarkiisaan barakaysanaya ama waxaan barakaysanaya faraxalkiisaan barakaysanaya baabkaas baab saxa kitaabu adab acaam cunada cunitaankeeda aadaab bay leedahay aadaabta iyada ayaa mxuu ahaa kitaabka dhan loo caqiday weyaan kitaabkan dhan waxa u caqidan yahay cunada iyo cabitaanka aadaabta ay leedahay weyaan baabu tasmiya bismillaahi oo la yidhaahda fii awalihi cunada awalkiisa cunada awalkeeda in bismillahi la yidhaahdo iyo walxamdi mahad alla lagu mahadnoqo fii aakhirihi cunada aakhirkiisa ama cunada aakhirkeeda markii cunada la bilaabana bismillahi in la yidhaahdo markii laga baxan alxamdulilah la yidhahdo ayuu u baabya baabkan weyaan xadiidka aad wacan cumar bnu abi salma radi allahu tacala qala wuxuu yidhi cumar abi salma qaala lii rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam sami illaaha ilaahay magaciisa sheeg oo bismillahi dhah wa kul waxaad cuntaa biyamiinika midigtaadan ku cun wa kul waxaad cuntaa mima cunna yaliika adiku soo xigana muttafaqun caleyh camr bn abi salma nabiga calayi sla slam ayuu la noolaa hooyadiina waxa weeyaan ummu salama radia allahu tacala canha ardaha ummi nabiga ay xaas weyd salaam siduu ku guursaday iyo sida ay haydi waad garanaysaan markuu eh, mxuuah abu salama geeriyooday ayaa waxaa weeyaan eh, waxaa kuso waxay xasuusatay qofka inuu mxuu ahaa aladiina idaa asaabathum musiiba qaluu ina lilahi waina iyo xadiidka nabiga cala sl slam uu lahaa qofkii ducada ku ducaysta ilahay wax ka khayr badan buu ugu badalaan markaasa waxay tidhi abu salama yaa ka khayr badanoo ilahay kugu bedelaya asaabiquuna alwaluun waa raggii la yaqaanay markaas waxay tihi iska dhahay ina lilahi wa ina ilayh raajicuun allahuma ajirna fi musiibatina hadihi wahlif lana minha khayran minha wahlif lana khayran minha kadibna nabigeenna calayhi salaat slaam ayaaba soo doonayba yaabay noqotay markaasay u sheegtay xaaladeeda inay ay masayr badan tahay ay u sheegtay inay awlaad badan ay leedahay wax badan bay u sheegtay masayirki waa lagaga ducaynaldhimanbaabkiiska toosaya awlaaddana waa ilmahaygii oo sababtuu nabigu guursana ala sla ma ahan shahwe iyo baabkaas maahan inuu awlaadda dhaqaaleeyo oo tarbiyeeyo badelkii abu salama u gala intaasuu ka rabaa nabigana ala sla lidalika nabiga hadduu raaxa doonaa intaasoo islaamho goroobo ma guursadeen wax bikra ah nabiga ad guursaday waa taqaanaan man hiya caaisha faqad macallin gabadha xataa naftooda ay u bandhigi jireen intaas waxaa weeyaan ricaayat alayaama waalthayibaat islaamaha laga garooboobay islaamaha maxaa masaakiinta islaamaha ninla'aanta kuwaasuu marka nabiga alai sl slam guursan jiray si u dhaqaaleeyo iyo ta'liif inuu qabaa'isha ay ka dhasheen diinta ay muxuu ahay jeclaadaan ayuu nabigu shaman jiray hadduu doono gabdha shan iyo waa lagu hoos waday nabiga alai sl slam uu gacmaha ka taagan jiray alayh salat ayaga xataa gabdhaha iyagaan xishoon jirna qaarkood ay u baan jiray nabiga waad garanaysaan nacam ayib ninkaas marka wuxuu ahaa ilmihii nabiga ku hoosnoolaa kadibna wuxuu nabiga igu dhah uu waa noo imaan doonaa isagoo saan ka yaro tafsiirsan ilaahay magaciisa ku dhawaaq wiilyahow midigtaadana ku cun tan u dambaysana waxaa weeyaan wax alle wixii xaggaada soo xigan cun oo cunnada xag iyo xagga ha aadin weyn taytiishu yadii waa noo imaan doontaa muttafaqun caleyh xadiidka aad wa can caaishata radi allahu tacala canha qaala rasu rsulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem akala axadakum midkiin hadduu cuna cunno falyadkur isma allahi alla magaciisa ha xuso tacaala kor ahaaye oo bismi illah ha yidhahda weeyaan gacan ma ku haysaan meelay ku so aroortay oo markii cunnada la cuna bismi illaahi marka hadda muxuu ah maalan markii la gowraca eh, neefka maxaa la dhahaa bismi bismillahi ramaan raim allah akbar ma maqasha weligeed waxaa nadina saas waa laakiin baashaan bismi illahi raxmaan raxiim ragga qaar ad ku arkaysa sax maahan sidii soo aroortay in la laazimin waa sideedaba ninbaa maalin wuxuu nabiga ducu baray calayhi salat slam markaasaa ducadii nabiga wuxuu yidhi wa binabiyika aladii arsalta saasuu yidhi ninkii wuu badelay wuxuu yidhi wa birasuulika alladii arsalta rasuulii nebi waa maxay ku kala duwan yihin maca daalika nabigu u ku celi mar labaadu ku celi nabiga alai sl slam lidalika adkaarta iyo ducada alfaadooda waa mutacabad wa in la laazimo intii la kari karo ayaa mxuu ah daruuriah weyaan nacam ida akla axadukum falyadkura xusa ism allah alla magaciis tacala korahaye fain nasiya hadduu hilmaamo an yadkura inuu xuso ism allahi tacala ilahay magaciis fii awali awalkiisa falyaqul ha yidhahda bismi illaahi ilahay magaciis baa awalahu cunada awalkiisa iyo awalkeeda iyo waakhirahu cunada mxuuaha waxaa la yaab lah aacaamu waa mudakar sooma aacaamu hada acaamun mis hadihi acaamun baa lihi wa hada acaamun annagana cunna ma mudakara mise muana ya tani waa cunna ama tan waa cunna mise kan waa cunna la dhihi ya in hunguri la yidhahdo baab kale kan waa hunguri oo baabka saas muxuu ahaa lala aada laakiin tacaam cunna hadaa la yidhahdo tafsiirku ka hadlaabaya marka hunguri ma wareegna si aad muxuu ahaa damaa'irtii iyo taaniifkii iyo tadkiirka ay isu raacaan wareegna marka aan fiirin ayib ida akala axadukum midkiin hadduu cuna falyadkur axus ismallaahi alla magaciisa tacaala korahay fain nasiya hadduu hilmaamo an yadkura inuu xusa ism allahi tacala alla magaciis fii awalihi falyaqul ha yidhahda bismi illaahi alla magaciis hungurigan ku cunaya awalahu hunguriga awalkiisa iyo aakhirahu hunguriga aakhirkiisa weeyaan rawahu abu daawuud waxaan u niri hunguri si aan isu waafajinno carabigii iyo soomaaligii haddii kale waxaa weyaan carabigii eh, ah, ah, wuxuu noqonayaa mudakar soomaaligi muxuu noqonayaa muanad tii horena saan kusoo fasirnay marka waa mishkilad ficlan waa laga fasaxsan in hadda hunguri la yidhahdo hormarina aadcaay baa ku yar jir sooma cunta iyo cunna iyo hunguri hunguriga waxaa weyaan waa laba dhanna marna waa madmuum marna waa caadi laakiin dadka qaar waxu yaqaan hunguriga cunnada sa yaqaanaba laakiin annaga hebel waa hunguri badana hawshu halaabaysaaba naam xadiidka waa xadiid saxiixa weeyaan ayib xadiid oo muxuu ahaa noocaana ayaa jirta oo taqriiban ka hadlaysa arrinta qaala xadiiun xasanu saxiix weeyaan xadiidka xadiidka waan jaabirin radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yidhi samictu rasulan rsulka lan ka maqlay sl yaqulu nabigeenola ida dahala hadduu gala arajulu ninka hadduu gala baytahu gurigiisa hadduu gala fadakara wuxuuse allah alla weyne tacala kordhahaya cinda dukhuulihi markuu gala iyo wa cinda acaamihi hungurigiisa agtiisa wuxuu aaaabtiisa laa mabiita baryitaan lakum adinka idinma sugnaanin walaa cashana ay lakum idinma sugnaanin weyaan ninka haddii markaad guriga galaan mxuu ahaa uu bismillaah yidhaahdo shaydan waa dhawaaqaya kii daba socday oo ku dabaqaraabanayay dhawaaqaya wuxuu leey caawa deegaanna lama hayo meel la saxdo lojinka waa la xirtay cunnana mataal cashala'aan baa nugu dhacday wida dahala qofka aduu galo falam yadkur uusan xusina allah alla weyne cinda duhuulii markuu gala agteeda agtiisa qaala shayaan shaytan wuxuu le adragtum waxaad haleesheen caawa ood ku guulaysateen almabiita meel la baryo waida lam yadkur hadduusan xusin allah alla weyne cinda acaamihi cunadiisa markuu cunaa agteedana aduusan alla xusin qaala wuxuu le shaytaanka adragtum waxaad haleesheen oo caawa hesheen almabiita meel la baryo iyo walcashaa casha xadiiaad waan xudayfata radi allahu tacala anhu arda qaal wuxuu yidhi kunaa waxaan ahenay idaa xadarnaa markaan soo xaadirno maca rasulila rsulka ale sal slm tacaaman hunguri lam nadac ma aanan dhigi jirin aydiina gacmahanaga oo cunnadii maanan saari jirin oo cunnada kuma bilaabi jirin oo gacmaha maanan gelin jirin lam nadac maanan gelin jirin aydiina gacmahanaga xataa yabda'a ilaa uu ka bilaaba rasuulu llaahi sal allahu aleh waslm rsulka alle ilaa uu ka bilaaba fayadaca uu dajiyo yadahu gacantiisa marka arintan waad garanaysaan hadda akhyaarta marka cunno la keenoo kale inta badan yaa la sugaa waa dadka akhyaarta da'da ayaa la sugaa muxuuha hebel noo dadka kale way ka wada istaagayaan waa hwaadii nabiga uu samayn jira alayh sla slam marka qofka eh, makaanada lah ama nin madaxa amaba waxaa weeyaan qof eh, da'ah ama qof caalim ah haddii meel muxuu ahaa meesha ay taal cunada mansilasida loo kala manilo weyn yahay weliba dada ayaa ugu sii haboon aaliban haddii fadli iyo dheeri uu jirana marka in mxuu ahaa lagu ixtiraamo qofka waa hadiga nabigeena caleh sala slaam intaa waxaa dheer la siiyaa nabiga ala slam midda kale gacantiisa waxay wadatay albaraka taasaa dheer la siiya ayadna nacam waina annagana xadarna waxaan soo xaadirnay macahu nabi magaciis maratan mar ayaan la soo xaadirnay acaaman cunna ayaan soo xaadirnay cunno nabiga iyo annaga ayaa cunna iskugu nimid weeyaan fa jaa'at waxaa timid marka jaariyatun gabar yar oo addoon ah ama gabar tudfacu la soo dabada lagaga soo jira qof dabada lagaga soo jiro aad la soo ciirina oo kale ayadoo ah ayaa soo aa imaadda weeyaan fa dahabat oy doontay litadaca inay mxuu ahay geliso yadaha gacanteeda fi acaami fa ahada rasuul rasulka wuxuu qabtay biyadiha gacanteeda u dhabsiiyey kow uma jaaa acraabiyu nin reer baadiya yimid kaanamaa waaba isagoo yudfacu asna lasoo riixa waa nin muxuu aha dabada lagaga soo jiro lasoo burina oo kale fa ahada biyadihi isna gacantiisu nabiga qabta alai slat slam faqaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal sl min ashaytaan shaydaanka yastaxilu acaama cunnada wuxuu ku xalaalaystaa anlaa yudkara inaan la xusin ismulahi magaca ilaahi calayhi dushiisa saasuu ku xalaalaystaa wa inahu isaga shaydaanka ja'a wuxuu la yimid bi hadihi aljaariya gabadhan ayuu la yimid liyastaxila biha inuu ku xalaalaysto cunada fa ahadtu biyadiha gacanteeda ayaan qabtay fa wuxuu la yimid shaydaanka mar labaad bi hada alacraabiy ninkan reerbaadiyaha liyastaxila bihi inuu ku xalaalaysto labadaba bisinkay ka tagayaan tabcan fa ahadtu biyadihi isna gacantiisaan qabtay waladii allih baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadihi gacantiisa shariifada ay ku jirta rabbigan subxaana wa tacaala inna yadahu shaydaanka gacantiisa ayaa fii yadii gacantayda ku sugan maca yadayhimaa labadooda gacmood ayaan la hayaa weyaan haddii yadaya la yidhaahdo oo shadmiya idin saaran yada yadaya mise yadii a yadiiba sooma waa halka marka labadoodiba hal gacan buu ku wada haya marka nabiga alai sl shaydaanka muxuu ahay gacmihiisuna ku haya meesha marka wuxuu yidhi gacmahoodiiaan saa wada haya calayhi salaat wasalaam uma dakara nabigu wuxuu xusay ism allaahi ilahay magaciisu xusa wuxuu yidhi bismi illaah tacaala korhay waa kala cunada ayuu marka bilaabay rawaahu muslim xadiidka imaam muslim ayaa wariyey xadiidka aad waxaan umayata ibnu makhshiyin aaabiyi radi allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi kaana rasul rasulka wuxuu ahay sal allahu aleh ali wasalam jaalisan mid fadhiya wa rajulu nina yakulu uu cunna cunaa falam yusami muusan xusin allaha alla weyne xataa lam yabqa ilaa uusan ka soo harin min tacaamihi cunnadiisa ilaa luqmatun luqmad mooya hal luqma in afgashi falamaa rafacaha ilaa fiihi markuu afkiis kor u qaaday qaala wuxuu yidhi bismi ilaahay magaciisa ayaan ku cunayaa awalahu bilowgiis iyo waakhirahu dhammaadkiisa cunada bilowgeeda dhammaadkeedii fadaxika nabi nabigu qoslay sal alla slem uma qaala wuxuu yidhi maa zaala muusan ka zuulin ashayaanu shayaanka yakulu macahu inuu la cuno isaga wuu cunaya shayaankana wuu la cunaayay la boobaayey falama dakara xus isma allaahi istaqa'a wuxuu iska soo matajiyey ood soo matagay shayaankii maa fii banihi wax alle w calooshiis galoo dhan uu soo mataga weyaan waxaa laga inuu ku soo celiyo saxanka laftarkiisii suuragal sooma kaatuunna hadda ay sameeyeen soomaarkiino muxuu ahaa arrimaha noocaas eh, eh, oo laba ninoo soo galayaan oo mid muxuu ahaa uu bismillaahi leeyahay shaydankanu daba socdaa marka isagoo qaab daran oo kaartuun ay sameeyeen kadibna eh, kii kale su u socda uu la cunaya cabitaankii marka bidxdu ku bilaabaya bismillahi madhaha kii waa daba taaganya ma la cunaya markasna oo la boobsiinaya markuu cabitaanka dhigasna uu qaadaya uu cabi kadibna uu kusoo tufaya waad aragtay samaankaas ilmaha yaryar ku fiican in la tusa ilmaha haddii ay arkaan bas waa dib bidax iyo muxuuaha iyo bisilaan uma dhowaanayaan ilan wax muqasis aad u qaab daran waa ku wadaya marka cunadii uu cuni kusoo tufi waakada kiina markaas waa isna sii cabi wixii shaydaan kusoo tufi cabi waakada marka isla wadayaan mararka qaar kaatuunada waxyaabahan dhanna dhibkooda ma yar dhanna bacd alfawaa'id bay leeyihiin laga yaabaa nacam rawaahu abu daawuud ayaa wariy wanasaaiy xadiidku waa xadiid saxiix weeyaan bishawaahidihi xadiidka aad an aishaa radi allahu taala anha ardaa qaalat waxay tii ummuminiin kaana rasuula rasulka al wuxuu ahay sal allah alay slam yaakulu mid cuna acaaman cuna fii sittatin lix nin baa muxuu ay ahaayeen iyagoo lixa ay cunno cunaayeen weeyaan oo min asxaabi asxaabtiis ka mid ah fa ja'a caraabiyu nin reer baadiya u yimid fa akalahu wuxuu cunnada dhan ku cunay biluqmatayn laba muxuu ahay luqma faqaala rasul wuxuu yidhi sal sl ama inahu low sama hadduu ninkaa magacaabi lahaa ood bismillaahi dhehi lahaa lakafaakum laakiin bahalkii ibliiska hadda la socdayo wix dhan baa wada darsaday rawahu tirmidiy waqaala xadiiun xasanun saxiix xadii saxiix xadiidka weyaan xadiidtodoaad an abi umamata waxaa laga radi allahu tacala anhu ana nabiya nabigeena sal allah alay slam kaana wuxuu aha nabigeena idaa rafaca markuu muxuu qaado idaa rafaca markuu qaado maa'idatahu xeeradiisa iyo waalka wax lagu cunay markii uu qaado yani la qaado weyaan laga qaado ama saylsi ubu qaado weyaan qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu mahad lilahi ilahi baa iskala mahad kaiiran ee badan ayiban ee wanaag badan mubaarakan fiih la barakeeyey hayra makfiyin mid la kaafina ma ahanin hayra makfiyin mid la kaafina ma ahanin ilahay qof uu bahan yaho kaafina ma jiro weyaan walaa muwadacin mid laga maarmi karo laga tegi karo ma ahan walaa mustaqnan canhu mid laga maarmi kara ma ahan rabbunaa rabbiganaga weyaan ilaahay mid la kaafiya ma ahan ciyadan bilah isaga wax kaafiyo isaga waxaa weeye mid laga tegi kara ma ahan oo muxuu aha laga maarmi karo iyo mustaqnan canhu rawahu lbukhaariy marka ilahay in lagu mahadiyo ducadaasaa laga yaaba qofka ku janno galo intaas ayada alxamdu lilahi xamdan kaiira ayiba ayra makfiyin walaa muwadacin walaa mustahnan canhu rabbuna intaas qofka markuu yidhaha inuu ku jannagala laga yaaba weyaan riwaayaad kaloo noocaa soo arooray ayaa jira weyaan xadiidka aad an mucaadi bn anasin radi allahu tacala anhu qal wuxuu yidhi kaana rasulula rasulka wuxuu ahay sal slam qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasuulka wuxuu yidhi sal allahu alay slam man akala qofka cuna طacaaman cunna cuna oo faqaala yidhaha alxamdu mahad lilah ilahi baa iskala aladii allahaso acamanii quudiyey haada cunnadani quudiyey oo rasaqanii igu irsaaqay min hayri xawlin awood la'aanteed oo mina xaggii ka ahaad walaa quwata xeelad iyo min hayri xawlin xeelad oo mina xaggii ka ahaad walaa quwatin quwad xaggii ka ahaatay la'aanteed allihii iquudiyey ayaa mahadsan inta hadduu yidhahda ufira lahu waxaa loo dhaafay maa taqadam waxa lagu xiso hormaray min dembi ka ah. rawahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiiun xasan xadiikaas saas isuu yiri wayaan waa xadiid xasana baabu laa yacibu acaam wuxuu u baabi baabkan laa yaciibu qofka muslimka ma ceebay aacama unada iyo waistixbaabi madxi cunadii xataa haddii ay aad u macno badnayn in la ammaano inay sunno tahay ayuu u baab yahay weyaan xadiidka aad ama aad afwan wacan abi hurayrata radi allahu anhu arda qala wuxu hi hurayra maa caaba muusan ceebaynin rasuulullah rasuulka all sala allahu alay waslam tacaaman in ishtahaaw hadduu nabiga cunnada jeclaado akalahu wuu wain kariha waduuna cana taraka waa iskaga tegaya muttafaqun calayh bas cunnada haddii ay kuqancun haddii ay ku qancin waysa oo cusbadiya ku badan saliidya ku badan waxaa weeyaan suugadiya lagu badiyey way jilacsan tahay way adag tahay wamaa ilaa dalika iskaga tag iskaga tag ay maqaayatana ka basi fiican ayada waa wax wanaag badan tan gurigaa dhib badan oo maqaayada dhimala waryaa iga qaadan baad leeda u tuuri ayada dhib badan maba yeelaba waa kuuma hadinaya qolyaha maqaayadaha jooga waxay leeyihin ninkaan ceebteenu noo sheegay khayrlaasi waa kuwa wax fahmaan an jaabiri radi alahu taala an ana nabiya nabigeena sal allahu aleh ali wasalam sa'ala wuxuu weydiiyey ahlahu ahalkiisa aludma suuga ayuu nabigu weydiiyey iyo goosaar ayuu nabigu weydiye alah slat slam wax cunnadii lagu goosaaro ama lagu eh, suugeye ayuu nabigu weydiiyey waxaa marka la suugayna ama la goosaarana waxa wey khubsiga wa waa rootigi wix lamidka aha fa qaala waxay yidhahen maa cindana agtanaga maaha nabi allow ilaa khallun khal khalka maqaayadaha wuu yeelaa tufaaxa iyo wax lamidka ah ayaa la baryoodina biyaa lagu shubi meel baa la dhigi ilaa ay ka eh, mxuu ahay doorsoomaan kadibna eh, waa la miirayaa waxbaa lagu dardari wuxuu noqonayaa marka waxayrdhanaanahu noqonaya dhanaankaasa marka cunnada ayaa mxuu ahaa jibsiga iyo waxyaabaha qaara kor looga tifjiya wax dhanaana weyaan halka halka waa kaas waalkhamru idaa takhallalat waa taqaanaan marka halka kaas weeyaan dhanaanka ah halkaasba agtanaga yeel maa candana agtanaga maahan ilaa alun alun baan haynaa fadacaa bihi nabiga wuxuu yidhi keena wuu yeertay halkeenu yidhi fajacala nabigu wuxuu gudagala yakul inuu cuna oo yaquulu uu yidhaahda nicma waxaa wanaag badnaaday oo nicmo lahaaday aludmu suuga iyo goosaar alhallu halka weyaan isaga ugu fiican nicma aludmu alhallu nabiga halkaas ku celinaya hal xaguu nicma ka yahay hal waa wax qaraar badan oo dhib badan oo laga yaaba suuga fiican meesha la saaraa mararkaar ku dhanaansi laakiin inaad suuga noqda laakiin maca dalika nabigeena hadigiis waxay ma ceebayn jirin cunna waan soo marnay rawahu muslim weyaan baabu maa wuxuu dhihi man xadara qofkii soo xaadir aacaama acaam cunno soo xaadir wahuwa saa'iman isagoo sooman ida lam yuftir hadduusan afurin cunno meel lagu cunaa iyo martiqaad ayaad imaadee ama lagu yeelo ama iska imow ama la soo kulan kadibna waadna sooman tahay maxaad samaynaysaa haddaadan afurin haddaad afurto asalka dhib ma laha lakin haddaad afurin maxaad samaynaysaa xadiidka aad waan abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda qal wuxuhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh waslm idaa duciya haddii loo yeera axaduku midkiin oo cunno looga yeera iyo meel looga yeeraba falyujibha ajiibo fain kaana saa'iman hadduu sooman yahay falyusalli ha duceeyo oo dadkii cunaayey iyo dadkii muxuu guriga lahaa ha u duceeyo weeyaan wain kaana muftiran hadduu afuran yahay falyacam ha quuta rawaahu muslim qaala culama culamada waxay macnaa falyusalli xadiidka baabu maa yaquulu wuxuu dhihi man duciya qofka looga yeero ilaa acaamin cunno qofka looga yeero fatabixu hayruhu qof asagaan hayna soo raacay waxaa la laba qof ku imaana saddex ku imaan afar ku imaana wahaakada qof shanaad oo dheeri ah ayaa muxuua soo dabagalay weyaan ayib Eh, xadiikaaaad waan abi mascuudin badri waxa lagu radi alahu taala anhu arda qala wuxuu yidhi daca rajulun nin baa u yeehay annabiya nabigu u yeehay sal allah alay slm litacaamin cunnu ugu yeehay sanacahu lahu uu sameeyey khaamisa khamsatin shan mid shanay inuu ahaado nabiga iyo afar kale waa marka shantaas qofku nabiga u sameeyey martiqaad fatabicahum rajulun nin lixaad baa marka dabagalay oo soo raaca nabiga alai ina hada ninkaanaytu tabicana waana soo raacay fain shita haddii aad doonta an tadana lahu inaad u idinto ay fadan lahu u idin wain shita haddii aad doonta ana ood la rabinna rajac wuu iska laabanaya qaala wuxuu yidhi muxuu ninkii saxaabiga ahaa qiimaha badnaa bal iska badaa inaad noqde eh aadanu waan u idmayaa lahu asaga ya rasuul allahi muttafaqun calayhi xadiikan wa xadiis cadiima tan koobaad dadka ahlu khayrka ahlu fadliga in sida nabi maxamed alai slat slam dadka ahlu khayrka wanaagsan in e, walaa yakul tacaamaka ila taqiy dadka akhyaarta la martiqaado oo laga warhaayo oo wax wanaagsan kow tan labaad qofka dadka aad martiqaada cadadkooda wax la eg ugu yaraan waa inuu ku martiqaado haddii intaad toban qof martiqaad kadibna aad qada laba qof aad diyaariso waa mishkilad ama intaad toban qof martiqaada kadibna qada laba boqoloo qof aad diyaariso ayna waa kale qodobka saddexaad qof baa soo raacay qof hadduu ku soo raaca oo lagu yeera ha celin ha har maxaa yeele waxaa dhici karta qofkii aad u socotay inuu idmo waana saasa asala inaad idmay u badan tahay ha celini laakiin meeshii taga qofkii xaqiisa maa loomana yeelin qofkii marka adiga eh, u bandhig ama ugu shafeec labada waa bannaan siduu nabigeena samey alayh salat tan kale waxaa lagu yidhi adiga iyo waxaad imaadaan afar qof shantiina imaada kuma bannaano inaad qof lixaad wadato ilaa inaad ogsoon tahay ninkaa inaad mxuu ahay arrintaa iyada waxba ka qabin oo suxba iyo aqoon iyo ay ka dhexaysa ama hadhow markaad meesha geyso idin weydiisanayso mooyane marka axkaamtaas noocaasoo tira kala duwan ee xadiidka ku jirta weeyaan labada xadiioo gagaabana u dambayso baabu lakli cunitaan la cuno mimaa yelihi qofku wixii asaga muxuu ahaa soo inuu cunnada ka cuna iyo wacdihi wacdin la wacdiya wa ta'diibi man yusiiu aklahu qofkii cunna cunitaankiisa hallayna in la wacdiilana adbiyo ayuu baabkan u baab yahay wayan xadiidka todoba wa can cumar ibn abi salamata radi allahu tacala canhuma qala kuntu waxaan ahay wiil ayaan ahaa oo fii xijri nabiyi nabiga dhabtiisa ku sugan nabiga ay xanaanaynayn way xaaskiisa hooyadiis ayuu nabiga qaba alayh sala slam salama wa kaanat waxay ahayd yaddii gacantaydana tatiishu mid ku wareegta fi saxfati xeerada ay ku wareegayso inta wax ka soo qaad halkaas soo qaad inta bood inta bood ilmaha yarood aragteen la tarbiyaynin faqaala lii rasul wuxuu yidhi sal slm yaa qulaamu wiilow ama canugow sami illaaha bismillahi dhah tan koobaad wa kul cun biyamiinika midigtaada ka cun wa kul waxaad ka cuntaa mima yaliika dhankaada wax soo xiga ka cun wey muttafaqun calayh qowluhu tatiishu bikasri taa'i wa bacdaha yaaun muhanna min taxt macnahu tataxaraku watamtadu ila nawaaxi saxfa xeerada dhinacyada ayay u boodboodaysa weyaan xukunka meeshaan waxaa weyaan waxa isweydiisla cunnadii saxweyn bay ku jirtaa meeshaan hilibkii iyo wixii qiimaha badnaa xagga ay mareen bariis qalalla xaggeeda soo maray <laughs> maxaad samaynaysaa ya ma ninkii alla hadliyada warniyo maalka xooga balso ama <laughs> ka yaabano ku <laughs> kulmi maa yeliik saasuu ku yiri kulmi maa yeliik xadiidka kusoo daliishada looma daynaya qofka isagaa laga dabategi waa laga soo qaaday marka culamadu waxay leeyihiin haddii cunada ay anwaac kala duwan tahay qofka waa banaanta bannaanta inuu mxuu ahaa ka soo qaato laakiin cunnada hal sinfi haddii ay tahay bariis oo kale inaad bariiska marka intu boodo intu boodo ma aha xitaa hadda bariiska uu anwac kale yahay oo midna saldaata iyo midkan la hagaajiyey midna uu yara qalalan yahay xitaa anwac hadduu yahay kala duwan kala magac uu leeyahay karintii wixiyaa kala duwan hilibkii xataa kala duwan markaas waa baab kale digaaga intaal inta waxay hakada marka qofka waa loo ogoli lakiin cunnada haddii hal nooc tahay waa maya weeyaan saasay culamada leeyihin raximahum allah raxmatan xadiidka ugu dambey cashirka insha allahu tacala wa can salama ibn lakwa radi allahu tacala anhu arda ana rajula ninba akala wuxuu cunay cinda rasulilah rasuulkanabiga agtiisu ku cunay bishimaalihi bidxdiisu ku cunay gacanta bidaxda ku bilaabay faqala wuxuu yidhi kul waxaad ku cuntaa biyamiinika midigtaada ku cun qaala wuxuu la astatiicu ma awoodo qaala wuxuu yidhi lastatacta ma kartid ilaahay kuma awoodsiiye weeyaan maa manacahu kama reebin ila alkibr kibirun baa arrinta markuu yidhi la astatiicu markuu leey kibir baa ka famaa rafacahaa uma soon qaadin ilaa fiihi afkiisa uma soo qaadin gacantii way go'day ama way qallashay marka waa halis bidaxda in cunnada lagu cuna waa waxaan bannaanayn laakiin ninka wax sii dili maxay tahay kibirka iyo mukhaalafada hadyiga nabigeena cala slat slam oo si sariixa uu khilaafay ayaa u keentay way hada wallah aclam wsal allah wslm